رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وباب يهي فضل يوم الجمعة maalinta jumcada ah fadligeeda iyo wadikri saacati alijaaba saacadda aqbalka oo baryada la aqbalayo saacaddaa sheegitaankeeda iyo wa fadli salaati calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam iyo nebigoo lagu salliyo fadliga ay leedahay jumcada nabiga salligiisu fadliga u leh saddex mas'alo waaye maalinta jumcada ah fadiilada ay la dheertahay maalmaha kale ee usbuuca qodobka labaadna saacad ku jirta maalinta jumcada ah oo saacatu saacatulijaaba ah oo la aqbalo ilaahay agtiisa laga aqbalo wixii adoonku uu samaynayo khayr ama baryadiisa la aqbalo saacaddaa iyo meeshay kaga jirto maalinta jumcada iyo nebigoo sal alla alay waslam lagu salliyo jumcada fadliga ay leedahay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi khayru yowmin maalinka ugu khayr badan oo talacad ay soo baxda fiihi dhexdiisa ashamsu qoraxdu yowmuuljumucati waa maalinta jumcada maalin qoraxi soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jumcada fiihi maalinkaa dhexdiisa ayaa khuliqa la abuuray aadamu aadam la abuuray calayhi salaam wa fiihi maalinkaa dhexdiisa udkhila la geliyey aljannata jannada la geliyey wa fiihi maalinkaa dhexdiisa ukhrija laga saaray minha jannada walaa taquumu ma istaagayso assaacatu qiyaamaduna ilaa fii yowmi اljumucati maalinta jumcada dhexdeeda mooye rawaxa wariyey muslim wtirmidi wasaxaxahu wuuna saxiixiyey xadiiun xasanu saxiix sidaas weeyaan maalinta jumcadu inay ugu fadli badan tahay toddobada beri ee wiigu ama isbuucu ka kooban yahay ayuu xadiidku caddaynayaa waana la isku waafaqsan yahay inay ugu fadli badan tahay toddobada maalmood khasaa'is marka uu maalinku leeyahay maalinta jumcadii ay leedaho maalmaha kale ayna la wadaagin oo dhacdooyin eh, qiimo badan oo dhacay eh, ayuu marka tilmaamaya ibni aadamkana si gooniya ugu tacalluqa khalqiga rabbi tabaaraka wa tacaala uu abuuray bini aadamka iyo makhluuqaadkan kale lix beri baa lagu abuuray sida qur-aanku tilmaamay marka maalintii ugu dambaysay maalin jumcabay khalqiga kale markii la abuuray aadan baa la abuuray maalin jumcaha jannadana maalin jumca baa la geliyay waxaa ka muuqata in jannada dhexdeeda aan aadan lagu abuurin ee aadam lagu abuuray jannada meel ka baxsan calaa khilaaf oo culimada u dhaxeeya jannada aadam la dhex geeyey ma jannada saraa ee mu'miniintu geli doonaanbaa mise waa janno ku taallay dhulka korkiisa beer bay ahayd miya sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah waxa uu leeyahay mar soo guurinayaa madhab ahlusunna inuu yahay jannada sare inay ahayd marna masalada khilaaf buu gelinaya ibnulqayim isagu waa rajixi waaye markuu dood dheer geliyey kadib warkeeda hadda kama hadlayno laakiin jannada bannaankeeda lagu abuuray kadibna waa la geliyey maalin jumcaa la geliyey shaydaan markuu waswaasiyo laga soo saarayna jumcay ahay adduunkanna waxaa la gebagabayn doonaa oo qiyaamadu istaagi doontaa maalin jumca khasaa'istaasay marka maalinku leeyahy أبو lubaabat bn cabdilmundir albadri radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sal ly wslam rasuulku qaala wuxuu yidhi sayid اlayaami maalmahan sayidkoodu yowmuljumucati maalinta jumcada ah wey iyadaa sayid u ah wa acdamuhaa midda ugu weyn weeye cinda allaahi ilaahay agtiisa wa acdamu mid ka weyn weeye cinda allaahi ilaahay agtiisa waxay ka weyn tahay min yowmi alfitri maalinka wa yowmi aladxaa iyo maalinta udxiyada yani labada ciidood labada ciidood ee midna ramadaan ka dambayse ramadaanka laga afuro iyo middaan dhahno carafo oo ciidul adxaaga labadooda maalmoodna maalinta jumcada ka fadli badan wa fiihi maalinkaa dhexdiisa waxaa ahaaday hamsu khilaalin shan arrimood shan arrimood baa maalinkaa dhexdiisa oo khasaa'istiisa khalaqa allaahu alla wuxuu abuuray casa wajalla fiihi maalinkaa dhexdiisa aadama aadam buu abuuray calayhi salaam waa hal arrin ah wa ahbata alla wuu hoobiyey fiihi maalinkaa dhexdiisa aadama aadam buu hoobiyey ilal ardi dhulku u soo hoobiyey yacnii markii jannada laga soo saaray dhulka loo soo diray oo kor baa laga soo saaray marka maalin jumca bay dhacday wa fiihi maalinkaa dhexdiisa waa jumcadee ayaa tawafa allaahu alla oofsaday aadama aadam oofsaday waa maalinkuu dhintay wa fiihi maalinkaa dhexdiisa waxaa ahaaday saacatun wakhti yar oo laa yas'alu uusan weydiisanayn alcabdu addoonku fiiha saacaddaa dhexeeda shay-an shay uusan weydiisanayn ilaa hadduu weydiistase aataahu allahu alla uu siinayo iyaahu isaga wakhti yaroo waxaa ku jira haddiiba addoonku alle uu wax weydiisto alle uu siinayo maa lam yas'al hadduusan weydiisanin wayo xaraaman shay xaaraam ah waxa lagu siinayo ama waa shay daaca ah ama waa shay iska oo waxyaalaha iska bannaana laakiin xaaraam maya wa fiihi maalinkaa dhexdiisaa taquumu ay istaagaysaa alsaacatu saacadu istaagaysaa qiyaamadu ay imaanaysaa min malakin malag ma jiro muqarabin oo la dhoweeyey ilaahay agtiisa laga dhoweeyey walaa samaa'in sama ma jirto walaa ardin dhul ma jiro walaa riyaaxin dabaylo ma jiraan walaa jibaalin buura ma jiraan walaa baxrin badi ma jirto ilaa xaal hunna ayagu yushfiqna ay ka baqayaan mooye min yowmi aljumucati maalinta jumcada ay ka baqayaan yacni makhluuqaadkaasoo dhan waxay ka warhayaan qiyaamadu inay dhici doonto maalin jumca jumco kasta markay soo gelayso marka cabsi bay qabaanoo amay jumcadii qiyaamadu dhacaysa ay tahay bay ka baqayaan cabsidaasay qabaan ibni aadamku iska mad adag iska qalbi adag mooye makhluuqaadka kale malaa'igta iyo samaawaadka iyo dhulalka iyo dabaylaha iyo buuraha iyo badaha iyo jumco kasta markay soo gelaysa baqdin baa gelaysa waxaa wariyey xadiikaasi axmedu baa wariyey wabnu maaja wuxuu leeyahay sheekhulalbani caleh raxmatullah sanadkiisu waa xasan sheekh shacaybna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidka jumalkiisa intooda badan shawaahid bay leedahay oo dacfu sanadka kabaysa waa xoogaysanaya macnaha wuxuuna tilmaamayaa hadda meeshan loo keenay maalinta jumcada inay ugu fadli badan tahay maalmaha wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu yidhi inna fi ljumucati jumcada dhexeeda waxaa ahaatay la saacatan wati saacatan wakhti waaye kaas saacaddaasoo laa yuwaafiquha uusan waafaqin muslimin muslim muslimun muslim uusan waafaqin wa huwa isaga oo qaa'imun taagan oo yusallii tukanaya yas'alu allaha allana weydiisanaya caza wajalla khayran khayr weydiisanaya ilaa actaahu ilaa haddii uu jiro actaahu allahu allaa siinaya actaahu alla waa siinayaa iyaahu isaga wuxuu weydiisanaya ayuu alla siinaya wa qaala wuxuuna yidhi biyadihi gacantiisa wa qaala wuxuuna yidhi biyadihi gacantiisa bimacnaa gacantiisa ayuu ku tilmaamayo wax yar inay tahay saacaddaas wa qaala biyadihi ay ashaara biyadihi waay gacantiisuu ku ishaaray qulnaa waxaanu idhi yuqalliluhaa wuu yaraynayaa miya ishaarada gacantu maxay tilmaamaysaa yuqalliluhaa wuu yaraynayaa miya yacnii yusahiduha qulnaa waxaanu idhi yuqalliluhaa wuu yaraynayaa yacnii yusahiduha shay yar oon badnayn oo wakhti aad u yarahoo daciifa ayuu ka dhigayaa way macnaha ishaaradu waa saas ayib rawaahu jamaacatu baa warisay ilaa ana tirmidiya laakiin tirmidiya waa abaa daawuuda lam yadkuraa mayna sheegin alqiyaama mayna sheegin walaa yuqalliluhaana mana ayna sheegin jamaacada kala warisay xadiidka oo bukhaariiyo muslim ay ka mid yihiin laakiin tirmidiya abu daawuud ayagu mayna sheegin wahuwa qaa'imun jumladaa mayna sheegin qiyaamka mayna ku darin waxaa kaloo ayna ku darin yuqalliluhaa jumladaasna mayna ku darin yacni riwaayadoodu labadaaba way ka maqantah ama ariiqoodu labadaa jumlaba kuma jirto xadiidkaasi wuxuu inoo faa'iidaynayaa jumcada inay khasaa'isteeda ka mid tahay maalinkaa jumcada wakhti ku jira wakhtulijaaba ah saacad saacatulijaaba ku jirta oo ruuxii haleela ama waafaqa isagoo taaganoo tukanaya ilaahayna wax weyddiisanaya alla wuxuu weyddiisanayay buu siinayaa laakiin xadiidka waxaa ku yimid wakhtigaa ama saacaddaasi inuu yahay wakhti yar wakhti badan maaha wakhti dheerna maaha waa wakhti gaabanoo yar waa wakhtigaasi hadda xadiisku wuxuu yidhi saaca buu yidhi un jumcada ka mida laakiin ma xadidin xaggee buu kaga jiraa ma gelinka horaa ma duurkiiba ma gelinka damba waxba kama sheegin laakiin inay jumcada uun saacadii ku jirta noocaasa buu tilmaamaya xadiidkaasi macnaha uu tilmaamayana waa laysla ogolyaho saacatulijaaba inay ku jirto hadal kuma jiro laakiin xadididdeeda iyo waxaa laysku khilaafsan yahay way jirtay ee weli ma sii jirtaa mise waa la qaaday qolaa doodaa keentay culimmada qaar ka mid ah waxay leeyihiin waaba la rafciyeyba laakiin waa ra'yi daciifa waay inay jirto weli baaqi tahay ayaa axaadiis ku tusaysaa waa tee soo socotaa ka hadli doonto ayb meeshaa ah marka wahuwa qaa'imun yusallii xadiidka abu hurayra wuxuu tilmaamayaa ruuxu inay tahay xilli uu tukanayo bimacnaa waxaa ka muuqata marka saacaddu inay tahay xilli la tukan karo wakhtiga ay kaga jirta jumcada xilli salaad la tukan karo inay tahay ishkaalka lafdigaasi macnaha uu faa'iidaynayana xadiidka salmaanulfarisiye soo socda ayaa ayuu kaga hadli doonaayo istaagan iyo tukashadan iyo inaan laga wadin salaad inuu ku jiree laga wado uun ruux uun cibaado ihtimaam u haya oo cibaado ku jira ama ha fadhiyo ama ha taagnaado saasoo kaleeta ah wacan abi muusa radi allahu tacala canhu anahu isagui samica wuxuu maqlay annabiya nabiga sal lay slam oo yaquulu leh fii saacati ljumucati jumcada saacadeeda saacadda jumcada ee saacatulujaabada ah asagoo nebigu ka yidhi sal lay slam hiya iyadu maa bayna an yajlisa alimaamu waxay u dhaxaysaa imaamka fadhiisigiisa yacnii cala almimbari uu mimbarka korkiisa ku fadhiisto ilaa an tuqda asalaatu ilaa salaada laga dhammeeyo ilaa salaada la guto salaata jumcada ay dhammaato intaasay ku jirtaa nebiga ayuu maqlay oo dhahaya saacadda jumcadu waxay ku jirtaa inta imaamku markuu mimbarka kusoo fadhiisto khudbada uusan weli bilaabin laga bilaabo ilaa salaada laga baxayo muddadaa wey muddada waxa wariyey muslim baa wariyey abu daawuud iyo abu daawuud baa wariyey xadiidka abu musa alashcari ee muslim uu wariyey macnahaana tilmaamaya wuxuu ka mid yahay axaadiista lagu qabsaday imaamu muslim oo imaamu daaraqutni iyo raggii ka daba tegay ay ku istidraageen xadiidku marka waa xadiis daciifa xadiidku waa xadiis daciifa sidaasay a'immada naqdiga ee xadiidku tilmaamayaan sanadkiisu waa daciif marfuuc markuu yahayna sax ma aha wasawaabu waxa weeyaan xadiidku inuu mawquuf yahay inuu yahay mawquuf calaa abi muusa yacni abuu muusuu ku egyahay waana abuu muuse ijtihaadkiisiiy siday la tahay xadiis nebi maxamed gaadhsiisan maaha sidaasi waxaa rajaxaya xadiidku inuu mawquuf yahay alimaamu daara qutni alxaafid ibnu xajar imaam axmed oo hortood ah iyo sheekh albaani ayb laakiin sidaa xadiidkaasi qabo culimada qaar ka mida maray bayhaqi iyo ibnulcarabi iyo qurtubi iyo nawowi iyo waxay rajaxayaan xadiidkan oo waxay leeyihiin saacaddu waa muddadaa waa intay khudbadu socoto ilaa salaada inta laga baxayo muddadaasay ku jirtaa bay leeyihiin xadiidkanayna ku salaynaya xadiidkase waa daciif waa mawquuf waana laga xoog badan yahay axaadiis soo socotaa ka xoog badan an camr bni cawfin almuzani can اnabiy sl lay sl nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi inna fi ljumucati jumcada dhexeeda waxaa ahaatay saacatan saacad laa yas'alu uusan weydiisanaynin allaha alle alcabdu addoonku fiihaa saacadda dhexeeda shay-an shay uusansa weydiisanayn ilaa hadduu weydiista aataahu llaahu aataahu alla waa siinayaa iyahu isaga qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuul rasuulka ilaahayow ayatu saacatin hiya waa saacadee ayatu saacatin saacadeebay hiya iyadu tahay yani wakhtigee wey noo xadid qaala wuxuu yidhi xiina wakhtiga weeye tuqaamu la aqimo asalaatu salaaddii la aqimo ama salaadda laysu taago ila alinsiraafi ilaa laga gaadho ka bixitaanka minha salaadda laga baxo waa salaadda marka laysu taago waa salaadda jumcada ilaa ka bixitaankeeda muddadaasuu ku sheegay rawa waxaa wariyey ibnu ba baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi baa wariyey sanadkiisu waa daciif bal xadiidku waa daciif jiddan waxaa ku jira sanadkiisa nin layidhaahdo kahiir ibni cabdillaahi ibn camr bni cawf ninkaasoo daciifa dacfigiisana loo badan yahay saas daraaddeed sheekh albani caleh raxmatullah wuxuu yidhi xadiidkani waa daciif jiddan aad buu daciif yahay ma isagaa daciifka ah culimmada qaar baa masalada ku dhisayo qaar baa waxay marayaan saacadda jumcada ee saacatul ijaabada wakhtigaasay ku jirtaa salaadda marka laysku taago ilaa inta laga baxayo halkaana qolaa martay laakiin xadiiskay wax ku dhiseen ma sugna isaguna waa daciif ayb wacan cabdillahi bni salaam qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi wa rasuululahi sal ley wasalam jaalisun isagoo rasuulku fadhiyo cabdullahi bnu salaam waa ninkii xabrigii reer bani oo tawreed buu yaqaanay intuusa soo islaaminoo culimmadii reer yahuuddu ka mid ah qultu waxaan buu ihi warasuululahi isagoo rasuul allana sal ley waslam jaalisun uu fadhiyo oo goobta jooga waxaan idhi innaa anagu la najidu waan hellaa waxaan helaynaa fii kitaabiillah ilaahay kitaabkiisa waxaan ka helaynaa kitaabkii waxa weyaan waa kitaabkii waa tawraad ah tawreed buu ka wadaa kitaabkii tawreed ahay alla soo dejiyey waxaan dhexdiisa ka helaynaa oo ku yaalla fii yowmi aljumucati maalinta jumcada dhexdeeda saacatun saacad ba ahaatay saacaddaasoo laa yuwaafiquha uusan waafaqaynin cabdun addoon mu'minun oo mu'mina oo yusallii tukanaya oo yas'alullaha alla weydiisanaya casa wajalla shay-an weydiisanaya ilaa hadduu jiro qadaa wuu xukumayaa lahu isaga xaajatahu xaajadiisu alla u gudayaayoo u xukumaya sidaasaan tawreed ku haynaa buudi nebiguna waa fadhiyaa sal lay slam qaala marka cabdulaahi wuxuu yidhi fa ashaara markaasuu tilmaamay ilaya xaggayga rasuululahi sal lay waslam buu ii tilmaamo wuxuu yidhi aw bacda saaca mise saacad qaarkeed isagu sooma dhihin saacad baan helaynaa tawreed jumcada ku jirta nebigu intuu ii tilmaamay soo ishaaray baa wuxuu yidhi amayna saacad dhammaystiran ahayne saacad qaar ka mida amay tahay amay sidaas tahay faqultu markaasa waxaa idhi buui sadaqta waa runta aw bacda saaca ah, ama saacad qaarkeed yani saacad waa waqti yar macnaha yani saacadda zaman wakhtiga ka mid ee ah, carabtu loo yaqaanaa macnaha marka wakhti badan meehee waa wakhti yar sidaasaannu ka helaynaa kitaab tawreed qultu markaasaa waxaan idhi buu yidhi ayu saacatin hiya iyadu ahaatee rasuul ilaahayow towreedna waa ku taallay aduguna hadda waabad sheegtayba laakiin jumcada xaggay kaga jirtaa waa saacadee qaala wuxuu idhi aakhiru saacatin wey saacadda ugu dambaysa oo min saacaati nahaari maalinta saacadaheeda ka mid ah. maalinta saacadaheeda wakhtiga ugu dambeeyaee qoraxdu sii dhacaysa waa xilliga ugu dambeeya xilligaa weeyaan buur ayib qultu waxaan idhi innahaa iyadu laysad mayna ahaanin saacata salaatin saacad salaad la tukada mabahaba aakhiru saaca min saacaati aljumuca hadday tahay saacadda ugu dambaysa waa xilligii qoraxdu qabowdo oo ay dhimato oo sii dhacaysa wey xilligaana in salaad la tukado waad reebtay oo xilli salaadeed ma ah xadiidkana waxaad ku tidhi tukanaya xilli salaadna wakhtigu ma ah marka say wakhtigaa ku geli haddana uu ruuxu u tukan salaadiina loo diiday say isu waafaqaysaa waay ishkaal waay ayb qultu waxaa idhi innahaa iyadu laysad mayn ahayn saacata salaatin wuxuu nebigu sal lay slam bala inayna ahayn iskaba dhaaf waa tahay buuri maxaa yeel ina alcabda almu'mina addoonka mu'minkaa idaa goortii sallaa uu tukado uma kadibna jalasa uu fadhiisto laa yujlisuhu xaal aysan fadhiisiinaynin ila salaatu salaad mooye fa huwa isagu fii salaatin salaad dhexdeed addoonka muminka hadduu fadhiisto hadduu intuu tukado uu fadhiisto wuxuu meelkaadna sugaysaa salaad baad ku jirtaa soo geli ee macnaheedu waa loo ee hadduuba fadhiyo salaad sugayo salaad ka dhigan yahay baryada waxaa wariyay ibnu maajah baa wariyey ku yimid sidoo kale xadiidku isaga oo abu hurayra xadiidka intuu salmaan jirta ku jira oo la aqbalayo wixiina aqbalayo oo baryahaya markaasaa salmaan wuxuu yidhi anaa garanaya abuu hureyre wuxuu yidhi waa markaasuu yidhi abuu hureyre saytaa tukadaba ma ahayn xadiidku waa qaa'imun yusallii buuba leeyahay ishkaalkuu salmaan weydiiyey markaasuu salmaan wuxuu ku yidhi soomaadan maqlin inuu nebigu yidhi muminka markuu fadhiyo sugayo salaad buu ahaa garaabay xadiidkaasi marka wuxuu xadidayaa wuxuu khilaafsan yahay xadiidkii daciifka ahaa labadii xadiid ee daciifka ahayd midna uu yidhi jirtaa khudbada marka mimbarka la fuulo ilaa waa khilaafsan yahay isu taago ilaa inta laga baxayo camr ibni cawf oo isagana ahaa uu khilaafsan yahay abi saciidin wa abi hurayrata ana nabiya qaala wuxuu yidhi ina fi waxa ahaatay saacata saacad saacaddaasoo laa yuwaafiquha uusan waafaqaynin cabdun muslimun oo muslima yas'alu llaha alla weydiisanaya caza wajalla fiiha dhexeeda khayr khayr weydiisanaya actaahu wuu siiyaahu isaga wa hiya saacaddaasina bacda alcasri waa casarka kadib rawa waxaa wariye axmed sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira laba nin oo majhuul ah nin la yidhahdo cabbaas iyo nin la yidhaahdo maxamed ibnu maslama cabbaas iyo maxamed ibnu maslama ku jira labaduba waa laba nin oo majhuulah laakiin xadiidku sanadkiisu daciif ha ahaadee axaadiista kalaa xoojinaysaoo wuxuu noqonayaa saxiixihi oo dacfiga sanadkiisa waxaa kabaya shawaahiddaa kabaysa ayib sida soo socdoo kale an jaabirin radi allahu tacala canhu can nabiy sal lay slm nebiga wuxuu ka warin qaala inuu yidhi yowmuljumucati maalinta jumcadu ina cashara saaca waa labiyo toban saacadood xadiiskan soo tilmaannay markaan ka hadlaynay xadiidkii mxuu ahaay kan ka horreeyey ee ahaa ruuxii soo kallaha saacadda hore saacadda laba saacadda saddexaad waa tii aan saacadahan laga hadlayo ma saacadahan hadda la yaqaanaa ee falakiga ah, mise waa saacado kaleo wa zaman si kale loo qaybiyey waay dooddaasi markaan ka hadlayno waxaan idhi xadiid jaabir baa jiro oo dhahaya yacni aljumucatu jumcadu waa tilmaamayna kan way marka qaala wuxuu yidhi yowmuljumucati maalinta jumcadu ina cashara saacatan waa labiyo toban saacadood minhaa waxaa ka mida labiyo tobanka saacadood saacad oo laa yuujadu aan la helaynin fiiha dhexeeda cabdun addoon muslimun oo muslim ah oo yas'alullaha alla weydiisanaya shay-an shay weydiisanaya ilaa haddii la helo addoonka noocaasa aataahu allaahu alla wuxuu siinayaa iyaahu isaga waltamisuuha waxaadse ka raadisaan aakhira saacatin saacadda ugu dambaysa oo bacdalcasri casrka gadaashiisa saacadda ugu dambaysa casrka gadaashiisaa ka raadiya rawxa wariye xadiidkaasi annasaa'iyu abu daawuuda baa wariyey xaakim baa sidoo kale soo saaray wuxuuna leeyahay saxiixun calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani waxaa kaloo saxiixiye xadiidka imaamu nawowi waxaa taxsiiniyey alimaam alxaafid ibnu xajar calayhim araxma jamiican axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa marka inay bacdalcasar tahay bacdalcasar inay tahay bay isugu tagtay axaadiistaasi wa can abi salamata bni ana naasan dad oo min asxaabi rasuulillahi sal lay slm nebiga saxaabadiisa ka mid ah ijtamacuu way kulmeen meel bay isugu yimaadeen fatadaakaru waxay eh, mxuu ahaaye oo ka wada hadleen assaacata saacadda allatii saacaddaasoo fii yowmi اljumucati maalinta jumcada ku jirta waxay ka wada hadleen oo isxusuusiyeen ooy ka doodeen saacadda jumcada ku jirta ayay ka wada hadleen koox saxaabadu intay meel isugu yimaadeen fatafaraquu way kala tageen isuimaadkoodii iyo fadhigoodii wadahadalkoodii kadib bay kala tageen walam yakhtalifuu mayna ayna isku khilaafin annaha iyadu aakhiru saacati saacadda ugu dambaysa inay tahay min yowmi ljumcati maalinta jumcada saxaabadaa badanee isu yimidee ka wada hadlay waxay ku kala tageenoo isku waafaqeen inay tahay saacadda ugu dambaysa jumcada aarkaasi saciid baa wariyey saciid ibnu mansuur way fii sunanihi buu ku wariyey wakadalika cabdirazaaq fi lmusanaf sanad saxiixa ayuuna aarkaasi ku yimid sida uu leeyahay xaafid ibnu xajar calayhi raxma ayb axaadiistaasi tilmaamaysa inay saacaddaasi bacdalcasar ku jirto axmed ibnu xambal warkiisa waa ka wa qaala axmed ibnu xambal wuxuu yidhi alimaamu axmed akaru alaxaadiii axaadiista inteeda badan oo fi saacati saacadda ku soo arooray allatii saacadtoodoo yurjaa la rajaynayo fiiha dhexdeeda ijaabatu dacwa baryada aqbalideeda la rajaynayo saacaddaasi axaadiista ku soo aroortay badankeed annahaa iyadu bacda salaati alcasri inay tahay waay salaada casarka kadib bay badan tahay wa yurja waxaa la rajaynayaa sidoo kale bacda zawaali shamsi qoraxdu markay zuusho oo xilliga duhurka la gaadhana xilligaana waa la rajaynayaa waxaa rajaxay sida imaamu baa uu u rajaxay bacd alcasarkaasi in badanoo a'immada ka mida ah. sida isxaaq ninka la yidhaahdo alimaamu tartuushi oo culimada malikiyada ka mida ah. ibnu zamlakani oo ka mida ah culimmada shaaficiyada rag badan baa rajaxaya shawkani in ay tahay bacd alcasri yeelay axaadiista ku soo aroortay xilliyada kale kama madhna dacfi kama madhna axaadiista kale bacdalcasr ku soo aroortay marka laysgarab dhigana la xoog ma ah tanaa ka xoog badan sidaas daraaddeed waxay u badan tahay inay tahay bacdalcasr bacdalcasrkiibaa haddana qaarkood sii tilmaamaysaa saacadda ugu dambaysa inay tahay halkaasaa marka laga raadin oo meeshaasay u xoog badan tahay masaladu ayb wa can aws bni awsin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly waslam rasuulku wuxuu yidhi min afdali ayaamikum maalmihiinna ta ugu fadli badani yowmuljumucati waa maalinta jumcada maalinkaa dhexdiisaa khuliqa la abuuray aadamu aadam wa fiihi dhexdiisaa qubida la oofsaday wa fiihi maalinkaa dhexdiisay annafkhatu afuufistu suurkoo la afuufo waa midka adduunka lagu gebagabaynayo saacadda yani qiyaamu saaca wa fiihi maalinka jumcada dhexeedu ahaatay asacqatu suuxidda ah suuxida yani khalqiga marka laba suur waa suurka marka hore la afuufo wax alla wixii nool manaya suuxidda taasaa laga wadaa marka ayib fa akiruu badiya bu nebig sal lay slam calaya korkayga min fihi maalinkaa dhexdiisa sallin aad igu sallidaan maalinkaa jumcada dhexdiisa badiya maxaa yeele fakum salaadiinnu iyo salligiinnu macruudatu way mid la bandhigayo calaya korkaygaa la iisoo bandhigaya markaad igu sallidaan salligiinna waa duce waa laysoo gaadhsiinayaa wa ayib qaaluu waxay dhaheen ya rasuul alla rasuulka ilaahayow wa kayfa sideebaa tucradu calayka korkaaga lagugu bandhigayaa salaatunaa salliganaga salliyaalkanaga aan kugu salliyayno waqad arimta adiga oo baaliyoobay adoo baaliyoobo lafahaagii iyo jidhkaagii carradu cuntay oo eberba noqday see baa laguu soo gaadhsiinayaa waa say ku dhex garta yacnii wuxuu ka wadaa arimtada waqad ah, arima waa isku macno yaani waa shaygu markuu baaliyoobo oo tirtirmo oo duugaasaa laga wadaa fa qaala markaasaa wuxuu uhi nebigu sal lla lay waslam ina allaha alla casa wajal xarama wuu xaaraameeyey cala alardi dhulka korkiisa wuxuu ka xaaraameeyey an ta'kula inay cunto ajsaad alambiyaa nebiyada jidhkooda dhulka ilaahay rimay inuu cuno marka sidii markay dhimanayeen jidhkooduu ahaa bay baaqi ku yihiin caradu ma cunayso manayb raa waxaa wariyey alhamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye xadiidka waxaa saxiixiyey waa xadiid sugane alimaam ibni xibbaan nawowi xaakim wuxuu ku saxiixiyey calaa shardi اlbukhaari dahabi baa ku waafaqay sheekh albanina wuxuu ku saxiixiyey calaa shari muslim wuxuuna inoo tilmaamayaa oo faa'iidaynayaa maalinta jumcada ah ugu fadliga badan ee la badsadaayo inuu ka mid yahay salliga nabiga sal lla lay slam in salligiisa la badiyo ayib maalinta jumcada waxaa kaloo inoo faa'iideeyey faa'iido oo ah ambiyadu inay jidkoodu qubuurtooda dhex yaalo oo uusan cunayn xadiis kalaa yimidoo isagana xasan ah oo dhahaya alanbiyaau axyaa fii qubuurihi qubuurtooda dhexeeday ku nool yihiin abcaan nolosha adduunyadoo kale maaha qatcan nolosha adduunyadoo kaleoo ruux cunto u baahan yaho cabitaan u baahan yahoo saxaroonahayoo kaajayoo ma ah laakiin waa nolol taa ka gedisanoo xayaatulbarsaq xayaatan khaasa wey tan adduunyada ka gedisan taas way maanaa ayib wa can abi dardaa salaanta iyo in la gaadhsiinayo way ku tusiyo xadiid kaloo xasanaa jiro malag baa waa u xil saaranba salaanta nebiga la salaamayo salligiisa uba xil saaranoo nebiga gaadhsiiya oo ummadda ka gaadhsiiya macnaha wa can darda radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal wuxuu yidhi akiruu badiya asalaata sallin calaya korkayga aad igu sallisaan yowma aljumucati maalintaamaxaa yeele fainahu maalinkaa jumcada mashhuudun waa mid la xaadirayo wey yaa xaadiraya tashhaduhu waxaa soo xaadiraysaoo imaanaysa almalaa'ikatu malaa'igtii baa imaanaysa wa ina axadan ruux lan yusalliya ma salliyo calaya korkayga iguma salliyo ilaa hadduu igu salliyo curidat waa la bandhigaa calaya korkayga waxaa la ii bandhigaa salaatuhu salaadiisa salligiisa xataa yafruqa ilaa uu ka faaruqo minha xaggeeda ilaa uu salliga dhameeyo waa la ii soo bandhigayo waa laysoo gaadhsiiyaa rawahu ibnaaja baa wariyey rijaaluhu hiqaad sanadkiisuna waa munqatic ayaa la sheegayaa sheekh albaani fi lirwa siduu ku leeyay alimaam busiri isagu wuu sii sharxo wuxuu yidhi xadiidka rijaaluhu waa yani hiqaad laakiin waa munqatic laba meelood buu sanadkiisu ka kala go'an yahay meel waxa weye nin la yidhahdo cubaadat bnu nusiy cubaadat oo ka warinaya abidarda muusan ka maqlin sida imaam ulcanaa'i uu leeyahay midda labaadna waxa wayna layihahda zayd ibnu ayman oo cubaado ka warinayana muusan ka maqal sida imaam albukhaari uu leeyahay ayib sidaas daraaddeed ayuu xadiidku sanadkiisu daciifu yahay laakiin xadiidka qaalibkiisa shawaahid buu leeyahay salaada igu badiya maalinta jumcada ah xadiis ka horreeya u markhaati kacaya in la bandhigayana xadiis ka horreeyaa ka markhaati kacaya malaa'igtaa soo xaadiradaysadaas yacni fa innahu mashhuudun tashhaduhu almalaa'ika intaasuu siyaado leeyahay laakiin intiisa kaloo dhan yani waxa weeyaan xadiiska horeyba ku jirtaaba oo shaahidu ah wacan khaalid ibni macdaanin can rasuuli illahi sal lla alay waslam khaalid ibni macdaan waxaa rasuulkana uu ka warinayo sal lay slam qaala inuu yidhi akfiruu badiya alsalaata sallin calaya korkayga aad igu sallinaysaan fii kulli yowmi jumucatin maalin kastoo jumca ah fa inna salaata ummatii ummaddayda salligeeda ay igu sallinaysa tucrad waa la bandhigi calaya korkayga lay bandhigi fii kulli yowmi jumucatin maalin kastoo jumca ah rawaaxa wariyey saciid baa wariyey saciid ibnu mansuur sunanihi waa mursal waa mursal daciif yani waxaan ka sanadkiisu waa daciif maxaa yeelay ninka la yidhaahdo khaalid ibnu macdaan waa taabici mar hadduu yahayna dee nebiga xadiis kama warin karo ciddii u dhaxaysay baa meesha ka maqan mursal weeye mursalkuna waa min anwaaci daciif cinda jumhuuri اlmuxadisiin sida uu imaamu muslim caleyh raxmat ullah muqadimada saxiixiisa ku sheegay laakiin macnaha uu sheegay xadiidku mursalba ha ahaado laakiin macnaha uu sheegay xadiidka hore ee saxiixa bay ku sugan tahay oo igu saliya iyo salligiina waa la iisoo bandhigayaa way sugan tahay laakiin xadiidka sanadahaan buu daciifiya wa can safwaan ibni sulaym ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi in kaana hadduu ahaado yowmuاljumucati maalinta jumcada iyo walaylatuha habeenkeeda faakfiruu badiya asalaata sallin caliya korkayga adigu sallisaan maalinta jumcada iyo hadduu soo galoo yimaado musaliga badiya rawa shaaficiyu baa wariyey fii musnadihi isaguna waa mursal oo daciif jiddan ah waxaa yidhi safwaan ibnu sulaym isaguna waa taabici mm-hmm. laakiin xadiidka intiisa kale dee shawaahidda aan soo marnay baa isagana u markhaati kacaysa oo duruqdaa iyo axaadiistaa kale isku macnaha baa u markhaati kacaysa sidaas daraaddeed aqali darajaatihi xadiidka macnaha uu faa'iidaynayo waa macno saxiixa ka xadiis ahaan laakiin daciif buu yahay sanadkiisu waxaan isagu shaahid lahayn oo sida sheekh albaani cali raxmatullah uu tilmaamayo ayadu biduu yani aan shaahid lahayn habeenka soo ma dhihin fain kana ywmu اljumucati wa leylatuha leylatu haadaasi axaadiista kale kuma imaanin oo maalinta jumcada in habeenkeeduna la socdo xadiiskan unbaa sheegay jumladaasina iyo kelimadaasina shaahid looma hayo sugan taasi marka waa daciif laakiin maalintaa sax sida xadiistaa kale u markhaati ka sheekha mu'alifka marka wuxuu yidhi wahaadaakan iyo waladii kii qablahu hortii ahaa mursalaani waa laba mursal waa waa kee khaalid macdaaniyo safwaan ibnu salim labadan isku xigaayay labadu waa mursal buuri mursalkana waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka uu taabicigu rafciyey saxaabiga uu ka wariyeyna uusan sheegin waana soo sheegnay xukunkiisa ayb baabu rajuli axaqu bimajlisihi baabun alrajulu axaqu bimajlisihi wa aadaabu اljuluus wاnnahyi can اltakhati ila lixaaja wuxuu baabu yahay alrajulu ninku axaqu isagaa u xaqnimo leh bimajlisihi meeshuu fadhiyo meesha uu fadhiistaee dadka uga soo hormaray isagaa cid walba uga xaq leh waxaa kaleeto uu baabu yahay aadaabi aljuluus fadhiga marka la fadhiisanayo maalinta jumcada jumcada loo fadhiisanayo la sugayo aadaabta loo fadhiisto qaabka loo fadhiisanayo iyo reebid layska reebayo in dadka laga tilaabsado oo dadka la jiiro ilaa lixaajatin xaaja inay jirta mooye inay duruuf iyo xaaje kalifaysa jirta mooye saas man can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi laa yuqiimu ma istaajiyo axadukum midkiin akhaahu walaalkii ma istaajiyo yowma aljumucati maalinta jumcada waa khabar oo bimacna nahyi awa ah laa yuqim waay manaa ayib ma istaajiyo yuusan istaajinin waay saas daraaddeed baa lafdi kaleo muslim wuxuu yidhi laa yuqiimanna yuusan istaajinin saasaana laga wadaa laa yuqiimu ma istaajiyo axaduku midkiin akhaahu walaalkii yowma aljumucati maalinta jumcada ma istaajiyo uma kadibna yukhaalifuhu uu u dabamarayo ilaa maqcadihi meeshii uu fadhiyey intuu istaajiyey oo meesha ka kacsado inuu isagu u dabamaro walaakin liyaqul hase yidhaahdo afsixuu war waasiciya ah war isku durdurkoo muxuu ahaay inoo waasixiya sidaa ha yidhaahdo ha codsado ayagu markaasi jaanis ha siiyeenoo ha isu durdurkeenoo meel ha u banneeya laakiin iiga kac maya rawahu axmed baa wariye wa muslim iyo muslim baa wariye wacan ibni cumara radi allahu tacala canhuma can inabiy sal lay sl nebigu wuxuu ka warin annahu nebigu nahaa inuu reebay an yuqaama in la istaajiyo alrajulu ninku min majlisihi meeshuu oo wayajlisu uu fadhiisto kii istaaj fiihi majlis walaakin tafasaxuu laakiin isu waasiciya watawasaxuu waa isku macandhowi ah, isu ballaadhiyo isu waasiciya muttafaqun calayhi ayb weli axmed waxaa u sugnaaday muslimin muslim kaana wuxuu ahaa ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama hadduu istaago lahu isaga dartii rajulunin min majlisihi meeshuu fadhiyay hadduu uga istaago lam yejlis mid aan fadhiisanin buu ahaa fiihi meeshaa looga istaagay aarkaasi ee cabdillahi bni cumar radi allahu tacala waa aryani haddiiba looga kaco lagu ixtiraamo meeshaa looga kacay ma fadhiisan jirin xadiistaasi waxay tilmaamaysaa inayna arrintaasi sax ahayn ayb xadiiska hore waxaa ka muuqata istaajinta meesha layska istaajinayo booska la layska qaadanayo inay khaas ku tahay nahyigeeda maalinta jumcada inay khaas ku tahay maxaa yeelay laa yuqiimu axadakum akhaahu yowma aljumucati daahirka saasaa ka muuqda marka ma maalinta jumcada basay ku xidhantah mase xataa waqtiyada kale iyo xilliyada kale iyo masaajid haddaynan ahayn iyo yani iyaduna waa soo gelaysa alimaamu shawkani caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay dikru ywmi اljumucati min baabi اtansiisi cala bacdi afraadi اlcaam walaysa min baabi اtaqyiid saas maanaa wuxuu leeyahay ma aha in maalinta jumcada uun lagu qaydaye ee waa baab kaloo la yidhaahdo waa dikru bacdi afraadi اlcaam yani laba arrimood bay kala tahayo waa masala usuuliya yacni cumuumkan afraadda soo gelaysa ee uu ku saabsan yahay ayaa qaar ka mida ah gooni loo magacaabaya lil ahmiya macnaheedu maaha qaybtii kale marka way ka baxaysaa maaha qaybtii kalena waa ku jirtaa inta badanna nooca waxay noqotaa marka kan goonida loo saaray iyo cumuumka kale ay isku xugum yihiin oo nahyiga ay wada gelayaan ama amarka wada gelayaan markaasi waa dikru bacdi afraadi alcaam laakiin kan gooni loo saaray iyo afraaddii kale cumuumku hadduu xukumkoodu iskhilaafo marka waxaa la yidhaahdaa waa min baabi taqyiid ama min baabi takhsiis bay gelaysaa yani cilmiga fiqiga marka wuxuu leeyahay mas'aladu ma aha itlaaqa axaadiista kaleeto in la qaydayoo maalinta jumcada ay khaas ku tahay nahyigu ma aha ama cumuumka axaadiista kaleeto in la khasisay oo maalinta jumcada keliya lagu khasisay nahyiga ma ahee afraaddii nahyiga unbaa qaar ka mida gooni loo tilmaamo maalinta jumcada kuwa kalena waa la mid oo meesha waxaa laga fahma bimacnaa ruuxii meel u soo hormara meeshaana aan looga soo horraynin xaq dadka ka dhexeeyana ay ahaydoo lagu kala mudanayo u soo horraynta ama masaajid ha noqoto ama meel kale ha noqoto ama jumca ha noqoto ama salaado kale ha noqoto meel mubaaxoo dadka ka dhexaysay ruuxii u soo hormara oo isagu hor fadhiista lagama kicin karo oo waxaa xaaraan ka noqonaysa ciid kale intay timaado inay taraado meeshan iiga kac kadibna isagu fadhiisto saas man ayb ruuxa kale wuxuu doonay ha noqdo ama culimo ha noqdo ama nin madaxa ha noqdo mid la ixtiraama ha noqdo ama taajir ha noqdo muxuu ahaay maya maya laakiin hadduu ruuxu isagu ridaahu uga kaco hadduu isagu e, e, yani e, uga istaago isagu ikhtiyaarkiisa uu ugu dooro taa markaa waxay leeyihiin labaa loo kala qaadaya hadday qurubaad tahay oo shaygu daacayah waxaa jirta qaacido dhahaysa laa iihaara fi lqurbaat wixii ilaahay loogu dhowaanayo ninna layskama siiyo soma safka hore baad ku jirtay ruuxaad ixtiraamaysaa gadaashaada soo istaagay mid waxaad arkaysaa dib u baxay oo safka dambe gelaya oo safka hore meeshuu taagnaa ku soo dhowaynaya ruux kale war adeer baab la yidhahdaa baab aakharo cidna layskama siiyo soo ma xataa haddii aabbaha iyo hooyadaa yimaadaanna layskama siiyo laakiin waxa iiaarka lagu sameeyee laysu doore ee dadka kale lagu hormariyo xaqaagana laga tanaasulo waa wixii mubaaxaadka kaliya adduunye iyo wixii ku saabsan waay taa ka tanaasulo dib u guro dadka kaleeto ku ixtiraamoo sii laakiin baab aakhara hadday tahay laa iiaara fi lqurbaat waay meeshan horaan fadhiya adugu horay soo fadhiiso anaa gadaal maraye maya leanna wax zuhdi baa ka muuqdo inaad waxoogaa khayrkiiba aadan aad u jeclayn baa meeshaa ka soo bixi ayb ama hadday tahay meelaha kale mubaaxaadka ah culimmadu waa leeyihiin qaar ka mida dhib inuu ruux uga istaago oo uu fadhiisto qaarna waa diidan yihiin xataa fi hadihi alxaala oo dood baa lafteeda ka jirta wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi idaa goortii qaama uu istaago axadukum midkiin min majlisihi meeshuu fadhiyey hadduu ka istaago uma kadibna rajaca uu soo noqdo ilayhi majliskii hadduu ku soo noqdo fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo leh bihi majliskaas ah, rawaxa wariya axmed wa muslim meel baad fadhiday adaa u soo horreeyey dadka uga soo hormaray saad uu fadhiday baa xaaja ku qabatay dan baad yeelatay tabcan dan maalinto dhan iska maqanoo foof amaah laakiin xaajo degtegoo laga maarmaanaa ku qabatay waad tagtay waad soo noqotay meeshaad ka tagtay cidda waxay culimmadu leeyihiin ama wax astaan ah sii dhigo oo sijaayad iyo wax sii dhigo ama cumaamad sii dhigo ama ha dhiganin marba haddaad soo horraysood fadhiday cidda kaa fadhiisatoo intaad soo xaaja gudanaysay kaa fadhiisatay adaa uu xaqlimana waa inuu ka kaco laakiin hadda ciddii idin kala garsooli lahayd oo kicin lahayd baa loo baahanya ayb alimaamu maalik caleyh raxmat ullah iyo culimmada shaaficiyada asxaabu shaafici qaarkood waxay leeyihiin xadiiskani macnaha uu faa'iidinayo waa wajhi nadbi laa calaa wajhi lwujuub wuxuu kutusi un yani sunnanimo unbuu kutusimaya wujuub kuma tusay leeyihi xadiidku kala qaadin xaaladaha kala gedisan ma kala qaadin saasuu tilmaamaya wacan wahb bn xudayfata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi alrajulu ninku axaqu isagaa u xaqnimale bimajlisihi meeshuu fadhiyey wain kharaja hadduu baxo lixaajatihi dantiisa hadduu u baxo uma kadibna caadda uu soo noqdo fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo leh bimajlisihi meeshuu fadhiya isagaa u xaqleh waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wtirmidiy wasaxaxahu tirmidi waa saxiix sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo soo saaray ibn abi caasim fi alaxaad walmahaani iyo taxaawi fi sharxi mushkil alaahaar tabaraani fi lkabiir bukhaari fi taarikhi lkabiir waana xadiis saxiixa wey sida imaamu tirmidi u saxiixiyey ayuu sheekhalbaanina u saxiixinaya xadiidkii horuna ku macnay hadduu xaajadiisa u baxo inuu muxuu ahay laakiin waa ruux meesha u soo horreeyey xaaje iyo dan aan dheeraynna u kacay waay mashquul buu u baahday hawl degdeg buu u baahday wakhti gaaban qaadanaysa wuu soo noqonaya waxaan meesha ku jirin ruux meesha loo sii qabtay kaasi uma soo horraynin dariiqada loogu qabanayana dariiqo saxma meeshani soo horrayn baa lagu kala yeeshaa haddii sidaa lagu kala yeeshana kan isagu soo horreeyey inuu meel kuusii isbaaro kuusii dhigo maya saxma ma aduu soo hormar maxaa yeele meeshan uu marada kuusii dhigaya dad baa soo horreeyo xaq u leh oo adi kaa mudan maxaa marka marada lagugu dhigay ayaduna masale saxsan ma masale saxsan ma ayib waxay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo culimo badani ka dayriyaan sidoo kale in eh, muxuu ahaayey eh, yacni xawaajistan la dhigto iyo sijaayadaha ee ruuxa isaga taalle intuu yimaado uun meeshaa uu iyadana waxay ku sheegaan culimmada qaarkood xataa qaarkood waxay leeyihiin waa nooc qasbi ah waa nooc qasbi oo dhac bay ku sheegaan dhac yacni waa dhul meel dadka ka dhaxaysay oo shareecadu tidhi waxaa lagu kala yeelanayaa in loo soo kala horeeyo baad adiga waxaad ku qaadatay dariiqadii shareecadu fasaxday dariiqa aan ahayn marka dhac wey dad baad ka dhacday waxay gelinayaan marka masalada la yidhaahdo alsalaatu fi lardi almaqsuuba dhul aad soo dhacday ood biliqaysatood dad ka boobtay haddaad salaad ku tukato ma kaa asaxaysaa mise kaama asaxayso masale khilaafiya oo xanaabilada qaarkood baa waxay qabaan alsalaatu fi alardi almaqsuuba baatila dhul aad dhacday salaadaad ku tukatay maba jirtaba waxay la mid tahay maro aad soo dhacday ama soo xaday oo kale salaad ku tukatay marka halkaasaa masalada lala aadaya waa goorma booska aad ku tukanayso markaadan xaq ku qaadanin oo si xaq darroo shareecada khilaafsan aad ku qaadatay markaas waxuu nooc dhacay ka dhigayaan aad buu masalada shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu uga hadlay ramadaanaadkaana marar badan baan baraarujinay wacan mucaadi bni anasin aljuhani qaala wuxuu yidhi naha wuu reebay rasuululahi sal lay slam wacan ibni cumara radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allah aleyh ali wuxuu yidhi idaa goortii nacasa hurdoodo ama lulmoodo axadukum midkiin fii majlisii meeshuu fadhiyo hadduu ku lulmoodo maalinta yowmaljumucati maalinta jumcada ah falyataxawal ha wareego ilaa majliska meelaan ahan wareego meeshuu fadhiyo meelaan ahan wareego saaxiibkii meeshuu fadhiya ha tago saaxiibkiina meeshiisa ha yimaado hasoo kusoo wareego waxa wariyey axmadu wtirmidiyu wasaxaxa wuu saxiixiyey kadalika abu daawuud baa soo saaray min xadiii abi hurayra aan u malaynayaa waxaa kaloo soo saaray ibn xibaan iyo xaakim iyo bayhaqi xaakim wuxuu leeyahay saxiixun cala waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma ayaa xadiidka saxiixinaya waxaa kaloo leeyahay xadiid kaloo shaahidoo u markhaati kacaya min xadiidi samura oo bazaar iyo tabaraani ay soo saareen biisnaadin daciif laakiin way isxoojinayaan labada xadii ayb marka meesha ka wareeg hurda hadday ku qabato leanna hurdadu xilliyada cibaadaadka iyo ka mashquulisa darsiga iyo cilmiga iyo salaadaha iyo shaydaan bay ka ahaatay shaydaanka waxyaalaha loogula dagaalamana waxaa ka mida ah meeshuu kugu helo waa laga wareegaa meeshuu kaaga adkaado waxoogaa u kugu lagdo waa laga figaa soo garan maysaa nebiga sal lay ee markuu safar tahay socotada ah ee oo intay yaro seexdeen xilli dambe habeenkii hurdadu ka tegsiisay salaaddii subax oy barqinkii hurdada ka kaceen nabigu inanrara buu inarawa meeshan shaydaan baa inugu hele inaga rara marka waa kii la guuray oo waxoogaa inta la socday kadibna la degoo salaaddii la adaamay laaqimoo la tukaday soo ma garanaysaan marka meeshan shaydaan baa yaa inugu soo xaadiray wa meesha marka ka wareeg waxaa kaloo culimmada qaarkood tilmaamayaan oo ay leeyihiin eh, waxay keenaysaa dhaqdhaqaaqaasi ruux isagoo lulmaysan hadduu xoogaa dhaqdhaqaaq sameeyo ilaa xaddi maa hurdadii way ka kici oo meeshan ka kaco intaad kicitaanka isbadbedelka iyo xoogaa taana wax qolaa tilmaamay macnaha isma diidayso ayib وcan mucaad bni anasin aljuhani qaala wuxuu uhi nahaa reebay rasuulu lahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu reebay can ilxabwati doonyaysiga yowma aljumucati maalinta jumcada walimaamu yakhطub isagoo imaamku khudbaynaya xaaladda imaamku uu khudbaynayo ayuu xabwada reebay xubwana waa la yidhahdaa xaada xabwana waa la yidhaahdo xada la kordhigo xibwana kutubta qaarkood baan ku arkay ma garanayna suganta oo waxaa wariyey axmedu baa wariyey abu daawuuda wtirmidiyu waqaala tirmidi wuxuu ihi hada kani xadiiun way xasanun oo xasan sidoo kale waxaa taxsiiniya xadiidka sheekh albani sidoo kale sanadkiisa waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baana ku waafaqay imaamu shawkanina wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu leeyahay turuq isxoojinaysa yuqawi bacduha bacdan ayb xadiikaasi isaguna wuxuu tilmaamayaa salaada jumcada waxaan ujeedaa marka loo taagan yahay khudbada ayuu wuxuu reebayaa doonyaysiga ama jilba geeljiraysiga kolba saa u taqaanaan bimacnaa waxa weeyaan inaad mara qaadato dhabarka soo mariso kadibna aad lowyahaaga iyo dhabarka aad isugu xidho dhudhummaduna taagmaan labada baryoodna aad ku fadhiisato taasaa la yidhahdaa jilbageeljiraysiga ama doonyaysiga ama maraad ku xidhi ama cumaamad baa lagu xidhi ama marka qaarkood xataa gacmaha inaad ku doonyaysato waa la mid gacmaha iyo maro iyo shay waa isku mid doonyaysay wada noqonaysaa manaa ayib sababta loo diiday bay culimmadu waxay ku tilmaamayaan cillada diiddadu inay tahay hurday soo jiidaysaa bay leeyihin ruuxu markuu doonyaysto waa lulmoonaya waa midda labaadee waxay leeyihiin inay weysada ka jabto halis ugu jiraa soo ma lannahu hayru mutamakin salkii si fiican dhulka uguma hayo oo lafaha baryuhu ku fadhiya marka si fududeen neef iga timaado jumcadii oo dhexda maraysa iyuu hal isugu jira curdatun liintiqaadi ahaarati bilay marka ciladaasi uu sheegaya waa se cila mustanbatun an yacla bni shadaad ibni awsin qaala wuxuu uhi shahidtu waxaan xaadiray maca mucaawiyata mucaawiya la jirankiisa waxaan xaadiray fatxa bayt اlmaqdis baytlmaqdis furashadiisii ayaan goobjoog ahaa buui fa jammaca binaa wuu nala jumcey wuu noo jumceeyey jammaca bina fa idaa markaaba jullu man dadka ugu badanoo filmasjidi masaajidka ku sugani asxaabu rasuulilaahi weeye sal lay waslam markaaba dadka u badanee masaajidka ku sugane jumcada dhegaysanaya waaba saxaabadii nebiga fara'aytuhum waxaan arkay wuuhi saxaabadaa iyagaa muxtabiina ayaga oo doonyaystay walxaal alimaamu imaamku yakhtubu uu imaamkiioo khudbaynaya baytulmaqdis baa la joogaa kulli ragga meesha ku tukanaya saxaabadii bay u badan yihiin waana wada doonyaysan yihiin buui ayib oo soo wixii hadda la diidanaa maaha rawa waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyey kadalika bayhaqi baa soo saaray sanadkiisuna waa daciif ma sugna xadiidka laba cilladood buu qabaa nin la yidhahdo sulaymaan ibni cabdillaahi ibnu zabarqaan waa layin lxadiid waa daciif nin la yidhahdo khaalid ibni raqi isaguna waa saduuqun yukhti labadaa cillaba sanadkiisa way ku jiraanoo waa daciif ma sugna marka ayib asagoon sugnayn sanad ahaan iyo xadiid ahaan aan sugnaynbu wuxuu ka hor imaanayaa haddana xadiiskii hore ee sugnaa wacan cabdillahi bni busrin qaale wuxuu ihi waxaa yimid rajulu nin yimid yatakhataa isagoo ka tiltilaabsanaya annaasa dadka yowmaljumucati maalinta jumcada nin soo galay masaajidka isagoo dadka ka tiltilaabsanaya horay u socda wlxaal annabiyu nebiguna sal ley wasalam yakhtubu uu khudbaynayo nabiguna markaa khudbadu u taagan yahay faqaalbaa wuxuu ku yidhi sal ley wasalam ijlis fadhiiso faqad aadayta waa dadka waad ka fadhiisuu ku yidhi waxaa wariyay abu daawuud wannasaa'iyu axmed wazaada wuxuuna siyaadiyey axmed waanayta imaanshahana waa dib dhigtay waa dib dhacday waay yacni mxuu aadayta waad dhibtay dadka wa aanayta waadna soo dibdhacdoo waad soo daahday marka laba arrin isku darin adoo soo daahay iyo oo dib ka yimi iyo adigiioo haddana dadkii dhibahay markii horeba waxoogaa si daciifaad ku timid haddana dacfigiiba waxaad ku darsatay inaad haddana khaladaad sii gasho waxaad sugaysa muxuu yahay marka saas manaa xadiikaasi xaakim wuxuu leey waa saxiixunati muslim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani siyaadadan dambe ee wa'aanaytana waxaa warinaya oo axmed la warinaya nasaa'i ibnuljaruud ibnu khusayma iyo ibni xibbaan ayaa la warinaya bisanadin saxiix baynu ku sugan tahay aanaytada oo labada way sugan yihin aadayta labada wuu israacay xadiidkani wuxuu diidan yahay oo wuxuu ku tusayaa in aynan bannaanayn dadka in laga tiltilaabsado jamcada keliyay khaas ku tahay maya da loo reebay baa mafhuuma cillo oo macquulo ah oo loo diiday oo maxay tahay inaan dadka la dhibin xadiidkay ka dayta waad dhibtay marka maadaama aad dadkii tiltilaabsiga laga tiltilaabdhibayso muslimiinta ah muslim la diiday jumca ha ahaato ama salaado kale ha ahaatee ciladu waa caam marka alxukmu yaduuru maca cilati meel kasta oo adiyo tiltilaabsigaasi dadku dhibsanayaan waa sooma jumca ha ahaato ama meel kale ha ahaato jumcaduse way si gooniyay usii mudnaan usii leedaho maalinka isaga takhadiga iyo tiltilaabsiguna alcam almakhzuumi ana rasuula lahi sal ly slm rasuulku qaala wuxuu yidhi alladii madka midka yatakhataa tillaabsanaya qoorahooda ka tillaabsanaya luqunta dadka ka yowma aljumucati maalinta jumcada oo wayufariqu kala geynaya bayna alinayni laba ruux dhexdooda kala geynaya laba isla fadhiyey intuu dhexdooda isku maqiiqo kala durkisanayao xoog ku fadhiisanaya bacda khuruuji alimaami imaamka soo bixitaankiisa kadib markuu imaamku soo baxo la arko kadib ruuxii sidaa yeelayahay kal jaari wuxuu la mid yahay sidii ruux jiidayoo kale qusbahu xiidmihiisa fi naari naarta dhexeeda jiidaya ah, kal jaari sidii ruux jiidayuu la mid yahay qusbahu xiidmihiisa fi naari naarta dhexeeda isagoo naarta dhexdooda ku jira rawa waxaa wariya axmedu axmed baa wariy <clears throat> sanadkiisu waa daciif jiddan hmm. waada shahaadateen markaad maqasheen walaa inuu daciif yaad ku farxaysaan xadiidku waa daciifoo ma sugna leanna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo hishaam ibnu ziyaad oo daciifnimadiisa laysla ogol yahay xaakim iyo tabaraani baa sidoo kale soo saaray xadiidka alimaamu dahabina wuxuu leeyahay hishaam waahin hishaamkaas waa nin daciifa ah. saas daraaddeed xadiidku ma sugna jira xadiid kaleo axmed iyo tirmidi ibn maaja ay soo saaray min xadiidi mucaad ibn anas oo isaga laftiisa waciid adag uu ku yimid oo dhahaya man takhaطa riqaaba annaasi yowma aljumuca ittakhada jisran ilaa jahannam ruuxii dadka luqumahooda ka tiltilaabsada maalinta jumcada wuxuu samaystay buundo uu jahannamo u maro xadiikaasi sheekh albaani wuxuu leey waa xasan waxay faa'iidaynaysaa axaadiis inay tahay xaaraan ka tillaabsiga dadka laga tiltilaabsanayo an cubat bn xariin qaal wuxuu hi sallaytu waan tukaday wara'a rasuulilahi sal lay slm nabiga gadaashiisaan ku tukaday bilmadiinati magaalada madiina alcasra casarkaan la tukaday uma kadibna qaama nabigu waa istaagay musrican asagoo degdegaya mar alla markuu salaada ka baxayba degdeg buu nabigu ku istaagay sal lay slm fatakhataa markaasuu ka tiltilaabsaday riqaabannaasi dadka luqumahooda ilaa bacdi xujari nisaa'ihi dumarkiisa qololkoodii qaar ka mida xaggoodu aadayoo u tiltilaabsaday markuu salaada saa uga baxayba casarka ayuu booday markaasuu dadkiioo fadhiya oo adkaartii akhrisanayu ka tiltilaabsaday qololkii xaasaskiisu deganaayeen qaar ka mida xaggoodu aaday ayib fafazica markaasay argagaxeen annaasu dadku min surcatii degdegiisay ka argagaxeen waa waxaa nebiga lagu aqoon jiray caado uma ahaan jira waxaa caado u ahayd markuu salaada tukada kadib inuu dadka ku soo jeedsado adkaarta akhriso soo marka way argagaxeen war nebiga maanta maxaa ku dhacay fa kharaja markaasuu nebigu soo baxay calayhim korkoodu ku soo baxay waa markuu soo laabtae fa ra'aa markaasuu arkay annahum iyagu qad cajibuu inay la yaabeen min surcati degdegiisa wuu dareemay inay yaaban yihiin qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam dakartu xusuustay shay shay oo min tibrin dahab qaydhin ah tibriga waxaa la yidhahdaa dahabka inta aan la hagaajinino ama lacag aan laga hagaajinin ama aan laga hagaajinin dahabkan lagu labisto ee uu sidii loo soo saaray uu yahay intaan la darbininoo la garaacin ayaa tibriga leedhaha dakartu shay-an shay baan xusuustay min tibrin dahaba kaasoo kaana ahaa cindanaa agtannada guriga yaalle wey fa karihtu markaasaan kahday an yaxbisanii inuu i xabiso oo i xanibo oo dikriga ilaahay iyo cibaadada iga mashquuliyo fa amartu markaasaan amray buuhi biqismatii qaybintiisa yani dahab wuxuu ahaa yacni qaabkuu ku yimid ma ku yimid ma gaala laga soo furtay dahab in la qaybiye ahayd buu marka meeshuu kaga yimid kadibna waa xusuusto wuu booday qaybiya hadda kale tuura intaasuu u booday rawahu lbukhaariyu baa wariyey walnasaa'iyu xadiidka waxaa loo keenay tarjamada haddaad waxyar dib ugu noqotaan wuxuu yidhi wannahyi can altakhaطi ila lixaaja goorma ayayna bannaanayn ka tillaabsiga dadku waa markayna xaaja imaanin hadday xaaja timaaddo waa laga tiltilaabsan karaa waay xagga maxaa loo deliishanayaa dee nebigaa ka tiltilaabsaday sal lla lay slam marka cinda alxaaja waa bannaan tahay waay maalan xaajada waxaa waxay kala mid dhigayaan in ruuxii meeluu fadhiisto uu waayo safafka horena ay bannaan yihiin oo dadkii ay boosas ka bannaan yihiin meeluu fadhiistana uusan waa inay ama qoladan hore durkaan oo safafka buuxiyaan ama ruuxu soo tiltilaabsaday leeyihin leanna xaajaa jirta meel kale uu fadhiistana ma leh oo kale mixraabkuu u socdaa wuu soo tiltilaabsan karaa leanna dadkii inuu hormaro uu tujiyaa la rabaa meel kale uu soo marayana ma jirto haddii meel kale u heli kara khayr xaajaa la yidhaahdaa ruuxii wuu fadhiyey xaajaa qabatay kaadibuu u baahday musqul buu u baahday safka horuuna fadhiyaa waxaan dhahaynaa meeshaada fadhi ha kaa soo ya waa xaajo wuu tegiyo tiltilaabsan wuu soo xaaja gudan haddana meeshiisi ugu soo noqdo wuu soo tiltilaabsan marka yani hadday xaaja timaado nahyigu meesha waa baxaya laakiin nahyigu wuxuu ku saabsan yahay iyo taxriimku haddayna xaaja jirin oo adugu markaa aad sadoon adoo soo daahay aad wax raadista markaasuu mamnuuc yahay <coughs> naam